tatawuca ah, taxkiim dadku ay doortaan oo yidhahdaan warna kala xukun cid in laysula yimaado ku doonaba ha noqdee waxaynu naqaanaa horena u tilmaamnay insaanku inuu bitabcihi madaniyey keliya inaanu ku adagtay inuu noolaado inuu wada noolaadaa inay qasab tahay mar hadduu wada noolaanayo bini aadamku waxaynu naqaanaa in bini aadamku aragtida ku kala gedisan yahay wax qiimeynta ku kala gedisan yahay afkaarta ku kala gedisan yahay dhici karto caqaa'idda inuu ku kala gedisnaado masaalixda uu ku kala gedisan yahay baahiyihiisa uu ku kala gedisan yahay waxyaabo badan baa keena markaa bini aadamku inuu iskhilaafo haddana wuxuu ku qasban yahay inu idhaahnaa inuu wada noolaado oo wax isku darsado oo wax wada yeesho dadka wax wada yeeshaa markaa waxay wada leeyihiin intuu doonayo ha gaadhsiisnaado dowladnimo ha ahaato waayo dowladnimadu waa dad wax isku darsadoo wax wadaagay shirikaad maaliya ha ahaato dhaqaalo iyo hanti la ysku darsadoo la wada yeeshay deegaan ha ahaado la wada yeeshay family guur islaaniyooday isguursaday oo reer isku darsado nolosha wadaagay ha noqoto wax kastaba ha ahaatee wax kastoo bini aadamku isku darsado waxaa ka ratibma xuquuq iyo waajibaad waxaa ka ratibma waxuu qofku xuquuq leeyahay iyo waajibaad isaga saaran oo laga rabo inuu la yimaado waxaase dhacda bini aadamku in badan inuu ama waajibaadkiisii ka gaabiyo ama xuquuqdiisii waayo nebiyullaahi daawuudna qoladii tidhina kala xukun markuu la hadlayay wuxuu yidhi waina kasiira min alkhulaطaa'i layabgi bacduhm cala bacdi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum waina kasiira min alkhulaطaa dadka wax isku darsada layabqi bacduhum calaa bacdin ila aladiina aamanuu way isku xadgudbaaninta badan dad iimaan iyo camal saalix iyo alla kacabsi iyo aakhiro qiimeynteedu ku weyntahay mooyaane kuwaana wa qaliilun maahum yara waa yaryin kuwaasina ummadda wax isku darsataa markaa waa laabud inuu jiro meel ay isula noqdaan marka ay murmaan maadaama wax la wada yeeshay haddiiba afgaran waayo ama xuquuqdii iyo waajibaadka sidii la rabo in loo qaybsado loo qeybsan kari waayo ama madaalima ay timaado ama xadgudub uu yimaado meeshana uu ka baxo in ama cafis ama maslaxo wax lagu gebagabeeyo oo ay noqoto qofku inuu xaqiisa helo minka u sarreeya ha noqdee madaxweynaha ah ilaa ka ugu hooseeya bulshada ha noqotee waa inay jirtaa meel uu xaqiisa ka raadsan karo wa min huna halkaasba bini aadamku wuxuu gartay inay jirto fikrat almaraajic inay timaado almaraajic alqadaa'iya wax marka hore intaan dulmigu dhicin laysku waafaqay oo haddiiba muranku uu yimaado dib loogu noqdo lagu garamaa waa inay jiraan bashariyadu markaa tajribadii dheerayd ay soo martay oo runtii inteeda badan uu hogaaminayay waxyigii xagga alle ka yimi waayo ilaahi subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida kaana annaas ummatan waaxida dadku ummad quray ahaan jireen baa ilaahay leeyahy aadan baa dhalay iyo dhashiisii diin baa loo soo dejiyey dad rabbigood rumaysan bay ahaayeen dariiqa ay haysteen uma waxaa yimi shirki iyo iskhilaaf iyo murankan oo dhan markii waxaas imaadeen ilaahay wuxuu leeyay fabacatha allahu nabiyiin mubashiriina wa mundiriin ilaahay nebiyuu u soo diray kuwaasoo bushaaraynaya oo digaya laakiin nebiyada waxaa kaloo la socday digistaas ay dadka cadaabka ilaahay uga digayaanee aakhare ku saabsan bishaarada ay dadka u bishaaraynayeen inay janno ugu bishaaraynayeen waxaa kaloo la socday waanzala macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi ma ikhtalafuu fiih ilaahay subxaanah wa tacaala ambiyada wuxuu soo raaciyay kitaab xaqa sababta loo soo raaciyayna waxa weeyaan in dadku waxay isku qabtaan uu marjac u noqdo oo lagu kala xukumo bashariyada kale ee maanta dunida lagu nooliyey can ariiqi tajriba waxay barteen markaas haddiiba wax la wada yeesho wuxuu doonaba ha noqdee wax qoran oo loo noqdo oo lagu kala baxaa inuu jiro waa meesha ay ka timi fikraddan la yidhahdo dastuurka ama qaanuunka ama curfiga wuxuu doonaba ha noqdo waxaasoo dhamme waa wax bini aadamku u adeegsadaan maalinta muranku uu yimaado ama xadgudub uu yimaado waxay markii hore isku waafaqsanayeen oo ay ku kala baxaan inuu jiro haddii maraajicda la waayo bini aadamku meel uu isula noqdo haddii la waayo badiilkeeda waa la yaqaanaa waa macruuf waa xukmu algaabi wannaab bay yidhaahdaan waa xukumka kaynta kaynta axkaamta u taallaa waa maxay kaynta xukumka u yaalla waxa weeyaan kii xoog badan oo noolow libaax baa u feedho buuran inta kale waa inay aqbashaa soomaalidu maxay yidhaahdaan habar dugaag baa wax qaybsaday bay yidhaahdeen rag qaybsaday dabeetana libaax baa wuxuu yidhi war warwaraabow qaybi wuxuu yidhi hilibka ma badh mise badh badh libaax baa leh badhka kalena habar dugaag baa le buu yidhi soomaalidu waxay dhahdeen libaaxii wuu ka xanaaqo dhir baaxu ku dhuftay waraabiyo ilbuu ka soo riday dayo daco waa la yidhi hilibka qaybi waxay tili hilibka ma badh mise badh badh libaax baa leh badhka kale ma badh mise badh badh libaax baa leh badhka kale ma badh mise badh badh libaax baa leh say u lahayd ma badh bay ku idlaysay hilibkii libaax baa wada qaatay soomaaligu waxay idhaahdaan libaax baa wuxuu yidhi nadayoy cadaalad ayaa ku baray buu yidhi yani sa aad uku cadaaladiiya waxay tiri isha cumarka laalaada waraada wixii ku dhacaan halkay yani haddii la waayo marjac loo noqdo qadaa iyo umamku ay ku kala baxaan haddii la waayo wa xukmu الnaabi wاlgaab wa qanuun اlquwa waa ninkii xoog badani inuu inta kala dilo ninkii xoog badani wuxuu rabo inuu qaato ninkii xoog badani inuu noolaado ninkii daciifa ama laga xoog bataana inuu aqbalo inuu dhinto ama liito haddaba bashariyadu markay sida caadigaa u fakerayso caqliga caadigaa ku fakerayso waayo insaanka ilaahay baa asliyan wuxuu ku walaqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim insaanka haddaan shaytaanka iyo balaayadu helin ilaahay wuxuu leeyahy fii axsani taqwiin baanu abuuray sida ugu fiican baa loo abuuray insaanku xumaha ma aqbalo in loo qurxiyo mooyaane shaytaan aadam markuu jannada ka saarayay muxuu ku yidhi makaale ilaahay caasi a ah, kaale jannada ka bax miyuu ku yidhi wuxuu ku yidhi hal adullaka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla geedda waaritaanka iyo meel aan laga dhimanaynin ma ku tusiyaabuu ku yidhi dabeetana wuu u dhaarto insaanka marka la rabo in la lumiyo lumitaanka waa la qurxiyaa waayo caqliga insaaniga caadigii xumaa ma aqbalo iminka marka xumaa la rabo in laynaga dhaadhiciyo rag iyo dumar baa isguursanaya dumar iyo dumar baa isguursanaya waa kan xaggaa lagaa mari maayo laakiin dhan kalea lagaa marayaa qofku xuquuqdiisa waa inuu helaa xoriyadiisa waa inuu helaa xorriyaddii xuquuqdu waa wax fiican idan usluubaad ku liqi karto waa in loo dhigaa insaanku asliyan xumaha ma aqbalo laakiin marka la luminayo qaabuu ku lumaabaa loo dhigaa basharku markaa wuxuu rumaysan yahay cadaaladdu inay fiican tahay waa la qurux badan tahay bini aadamka cid cadaaladdu la xuntay ma jiro waynu jiraan maraajic qadaa-iyo basharku uu isula noqdo muslimku muxuu u noqdaa markaa si uu u kala baxo su-aashu waa taa muslimku muxuu u noqdaa inuu kala baxo bini aadamka barh baa isula noqda waxay qorteen oo qaanuuniya oo dastoor ay meel dhigteen iyo qaanuunkii ka ratibmay barh baa isula noqda curfigay wadanadu leeyihin qofka soomaaliga ahi waxay yidhahdaan ma xisi baad doonaysaa mise sharci baad doonaysaa bay odhan jireen odayada baadiyo marka ama wadaaddaa lagu saarayaayo xaqiqolin bay kaa qaadayaan ama xeerbeegtaa lagu saarayaayo agabaray kaa qaadayaan sida sharciga ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey waxaynu ku kala baxno dadka muslimiinta waxaa asal u ah haddii ay murmaan fain tanaazactum fi shayin haddaa wax isku qabataan baa ilahay yihi waxa u celisaan aliya rasuul alkitaabu wasunna waa asal qofka muminka uu ku kala baxo thani lamri waxay yidhaahdaan waxay cuhuud iyo cuquud dhigtaan baa iyana lagu kala baxaa ee aan khilaafsanayn asalka kitaabka iyo sunna ah sidaa awgeed qofku markuu muslim yahay waxa qura uu rumaysan yahay waxa weeyaan marjaca u ah aanu dhaafi karin waa wixii ilaahay u soo dejiyey ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy maa faradna fi lkitaabi min shay kitaabkan waxba bini aadam wuxuu u baahan yahy o aan kaga tegay ma jira baa ilaahay leeyahy bini aadamka cidda la ydhaahda waxay u baahan tahay fiild kasta ha ku saabsanaado nolosha majaal kastoo nolosha kamid a ah, ha ka mid ahaado ha noqdo caqiido ha noqdo wax akhre ka waramaya adduun wax ka waramaya dhaqaale wax ka waramaya siyaasad wax ka warramaya qaanuun wax ka waramaya word so bini aadam wuxuu u baahan yahay ilahi wuxuu leeyay maa faratna fi lkitaabi min shay rabbi wuxuu leeyahy wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likuli shayin wa hudan waraxma wabushraa lilmuslimiin baa ilahay yidhi baan kugu soo dejiyey baa ilahay leeyay nabi moxamed calayhi isalaatu wasalaam kitaabkaasoo oo ah tibyaanan likulli shay wax walba caddaynayo usuushiisa ay ku taallo ilaahay subxaanah wa tacaala nabigi moxamed haabu wuxuu ku leeyahy faxkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum cama jaaaka min alxaq likullin jacalna minkum shircata wa minhaaja nebi maxamedoo waxaad dadka ku kala saartaa baa ilaahay yihi wixii aan kugu soo dejiyey dadka hawadoodu waxay rabtaha raaci oo waa maxay hawadu maa khaalafa sharca fa huwa alhawa waxii shareecada rabbi uu soo dejiyey khilaafsan ayaa hawaa ah ilahay wuxuu ina leeyay subxaanah wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lmri minkum kuwa iimaanka laga helayo ilaahiyo rasuulkiisabaa ateeca labadaa atiicu iyo atiicu baa la yidhi waxaa lagu cadfiyey wa uli lamri minkum madaxdiinana ka dambeeya oo qofka madax lagama dhigo ilaa iyo inuu sulto leeyay la raacayo mooyaane haddii kale madaxnimadu qiimamale dee hadii la qofka madaxdaa lama dhegaysanayo waxba lama siinin weeyaan madaxnimadu waxa weeyaan qofkii aad uga tanaasushay waxuu xorriyaadkaagii ka mido aad ku tala gashay inuu ku maamulo haddiise madaxdu ay qalloocato ama muran idin dhex yimaado ilaahi wuxuu leeyay fain tanaazactum fii shay haddaa wax isku qabataan ama madax noqda ama mija noqda waxbaba haddaa iskaga hor timaadaan ilahi wuxuu leeyay farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya calayhi salaatu wassalaam haddii aad tihiin kuwo ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysan rabbi qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wama khtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allah waar wax kasto aa isku qabataan wuxuu doonaba ha noqde min shayin baa ilaahay wax kasto aa isku qabataan fa xukmuhu ila allah xukumkiisa waxaa ka helaysaan alle subxaanahu wa tacaala taxkiimku ilaahay loo noqdaa waa aswan lilmasaalixi min gayri wa axsan lilshuruuri walmataacib isagaa wax kasta ka khayr badan ay qaanuunka bini aadamku dejiyo cillado dhowra buu leeyay oo laysku waafaqsan yahay waan ilaa hadda qaanuun yahanadu xal u haynin yahanaduna ay si cad uga warramaan wuxuu leeyahay cillo ah cidda xoog badan masaalixdiisa inuu ilaaliyo cidda xoog badan ama maalqabeen ha noqdo ama daa'ifada baarlamaanka markaa u badan ha noqoto ciddii xoog badnayd muqaabil alghayr inuu sad bursiiyo siiyo qaab kasta ha ku siiye wuxuu leeyahay ayi qaanuun la dejiyaa bay leeyihin waxaa ka dhex muuqda bay dhahdeen jahli linsaan insaanku ma dhammaystirna kamaal ma leh dacfigiisaa muuqda dacfiga bini aadamka ku jira bay dhahdaan qaanuun kastoo bini aadamku dejiyo waa markaanu ka inilaaqan yacni usuul sharciyo ilaahay dejiyey wuxuu leeyahay bay yidhaahdaan aragti gaabni oo qofka bani aadamkii waktigan uu nooliye inta ku xeeran buu gartaa waxaa ka dambeeyay noloshu say noqon doonto ma garan karo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qaanuun kastaa leeyahay bay leeyihiin cid kastoo qaanuun dejinayso khubaro lagu tilmaamo waxay u baahan yihiin dadka dhaqankooda iyo baahidooda inay si fiican u fahmi karaan intaba ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy a antum aclamu am illaah hadday khibrad iyo cilmi tay war bini aadamu horta ma idinkaa cilmi badan baa ilahay yidhi mise rabbi ilaahay baa jawaabaya wuxuu leeyahy wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa ogaal badan idinkuna wax badan garan maysaan ilahay wuxuu leey wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila aqoontaba waxaa laydinka ogolaaday baa ilaahay leeyay in yar ayaa aqoon ka taqaanay basharka ayaa u naxariis badan waa baarlamaanka mise rabbigood ilaahay baa wuxuu isku tilmaamayo inuu yahay arxam araaximiin kii u naxariis badnaa yaa xikmad badan axkamu alxaakimiin baa ilahay isku tilmaamaya ya khabiira walaa yunabiuka mithlu khabiir baa ilaahay leeyay rabbiga khabiirkii siduu u warramayo cid kuugu warramaysaa ma jirto masaalixda yaa ogaal badan ilaahay maslaxana uguma jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala haddaad ka wada gaalowdiya haddaad raacdo wax maslaxo kugu qabaa ma jirto walidalik ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ma xukumka wax magaratodaad doonaysaan baa ilaahay leeyay bini aadamku waa wax sow ma ogid maanta in aqoonta bini aadamku xilligan aynu joognaa waa xilliyadii bini aadamku ugu aqoon badnaa markay noqoto aqoontan maadiga iyo waxa yaalla haddana waxay leeyihiin maanta waxaa la ogayay wax kasta oo cusub oo bini aadamku uu soo saaraa bay yidhaahdaan event kasta oo bini aadamku ikhtiraac kasta u sameeya masaladaa inta laga garanaya waxa ka badan bay yidhahdaan inta laga garanaynin idan wuxunbay caddaysaa bay leeyihin jahliga bini aadamku intuu leegyahay walidaalik ba maanta waxa la qoraa oo la tilmaamaa mawsuucaadka ah waxaan la garanayn baa waxay ka badan yihiin mawsuucada ah waxa la garanayo basharkaakatiisa ilaahi subxaana wa tacaala markaa wuxuu leeyahy afa xukma aljaahiliya ma wax magaratada xukumkooda u baahantihi ayaa rabtaan waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun mana aha wax nadariya baynu leenahy waxaanaan ka warramaynaa waa wax kun iyo saddex boqol oo sannadood bini aadamku uu tijaabinayay kun sanoo ka mid ah ay ahaayeen dunida cidda first u ah dowladda hogaamisa dunida ay ku ahaayeen in every aspect of the life hadday science tahay hadday cilmi tahay hadday cadaalad tahay everything dunida la sheego thousand years bay ahaayeen maxay muslimiintu cidda hogaaminaysa aan cidinla hogaamin ilahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya afagayr allahi abtaqi xakama wa huwa aladii anzala ilaykum alkitaaba mufasala nabi maxamed waxaad tidhaahdaa baa la yidhi afagayr allahi abtaqi xakama ma ilaahay cid aan ahayn baan xukum weydiiyaa wa huwa aladii anzala ilaykum alkitaab isagoo rabbi subxaana wa tacaala kitaab idiin soo dejiyey mufasala ilaahay wuxuu leeyahay in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah xukum allah iska leh waxaanuu idin faray keligii ina caabudaan kaas baana diinta qumana baa ilaahay leeyahy subxaana wa rabbi qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima dadku iimaan lagama helin baa ilaahay yidhi ilaayaa ay aqbalaan waxa muran dhexdooda dhex yaalla inaad kala xukunto nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam oo weliba ay ku niyad samaadaan waxa wax aada u cajiiba ah bini aadamkan dambe ee muslimka ah waxaad moodaa xanuunadii ay odhan jireen qolada gaaladu psychophrenia ayaa ku dhacay psychophrenia waa infisaam shaksi waa waalida nooc ka mid ah dadka maskax dhambalan baa ku dhaca bay dhahaan maskaxdiisaa qaybsanta oo iyadaa muranto qaybna wax taalla qeybta kalena marka shaksiyadiisaa qaybsanta bay yidhahdaan miyaanan odhan karin infisaam shaksiyaa kugu dhacay markaad tidhaahdo ilaahay waan ogolay inaan fooda dhulka u dhigo halkaasee jidhkaaga ugu sarraysa ugu qurux badan waxaan ogolay halka kabaal la dhigo inaan dhigo okay salaada waan ogolay gabadh in la guursadaa ma dhici karto haddaan kitaabka lagu meherin ama aayadda ku xigta ma e, ogoli balyada dib inooga dhiga horta arrimihii siyaasadaynu ka warramaynaa ama ama arrimihii danaha kaleynu ka warramaynaa waa infisaam shaksiya kaasi waa qof kala dhambalan waa nooc waalida ka midun baan odhan karaa waa ilaa maxay noqon kartaa inaad tidhahda laba aayadood oo isku xiga midna waan rumeeyey midna ma u kaadiya yeeli maayo ama ma ma fiicna ama layskuba ceebeeyo ilaahay qur-aanka wuxuu taa ku ceebeeyey munaafiqiinta kuwaan ilaahay rumaysnayn waida ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum ida fariiqu minhum mucriduun wain yakun lahum alxaqu yaatuu ilayhi mudciniin afi quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum aldaalimuun ilahay wuxuu leeyay kuwa munaafiqiinta haddii ilaah rasuul loogu yeedho inay ka xukum qaataan qayb iyaga ka mid oo jeesatay baad arki doontaa rabbi wuxuu ku cileeyey markaa maxay u jeesanayaan afii quluubihim marad ma qalbigay ka bukaan baa ilaaha yidhi am irtaabuu mise way shakisan yihiin oo shakigu waa maxay armaabaad diintani ku dhaqaynin armaad ku lumisa armaanay wanaaggiiba iyadu ahayn oday soomaaliyad oo jaahila ah waxaa laga sheegay kitaab alle warka dantay ma oga buu yidhi jaahiliyadii soomaalidee hore oday ka mida ah la yidhi caynkanoo nin gabadhiibuu iska qaato faraska ku rito xaas nin qabo markaasaa wadaad buu geeyo u yihi meheri markaas wadaadka yihi dee sidaatan kitaabku dhigi maayo sharcigu kuma war iska daayo kitaaba la dantay ma oga u yihi anu gabadha maan u baahnayo kitaaba la dantay laga baari maayo ilaahay wuxuu ina leeyahy afii quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim mise dadku waxay ka baqayaan in ilaahay ka eexdo oo uu cadaalad noqon kari waayo warka ilaahay waa iyama baa ilaahay leeyahy ma qalbigay ka bukaan mise way shakisan yihiin mise waxay is leeyihiin cadaalad maaha kitaabkani wuxuu sheegayo alliya rasuulkii waxay sheegayaan ilahay wuxuu leeya intaas midna kuma jiro kitaabka ee dadkan iyagaa daalimiina inamaa kana qowla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun baa ilahay war kaleba maaha dadka muminiinta warkooda waxa weeyaan baa ilahay yidhi haddii loogu yeedho alle iyo rasuulkii inay kala xukumaan inay yidhaahdaan samicnaa wa aطacna ilaah waa ku aqbalay waa maqallay oo waa hogaansanno waa aqbalayna waa raacayna kuwaasaana ah baa ilahay yidhi kuwa guulaystay haddaba ayuha likhwa qofka mu'minka ahi markuu mu'min yahay waxaa laga rabaa kow asalka koowaad ee wax allaale iyo waxaad dhiganayso hadduu distoori iyo hadduu qaanuun iyo hadduu ka hooseeyo lawaaix yahay wuxuu doonaba ha ahaado wax allaaliya waxaad dhiganaysaa waa inaanu khilaafin wixii kitaab iyo sunno ku yaallay kaasi waa asalka koowaad wixii intaa dhaafsiisan ee tafsiilaad ah ee basharku uu u baahdo shareecadu way ogoshahay bisharti inaanu mukhaalif ku ahayn kitaabka iyo sunnada waxaa markaa ama distoor ku sheeg ama qaanuun ku sheeg ama cahdi ku sheeg ama waxaad doonto ku sheeg usuushaas caamka ah ee alkitaab wasunna wa ijmaaci culamaai ilumma wixii ku saabsiisan in la khilaafaa marnaba ma banaana laakiin shareecadu waxay leedahay qeyb la yidhaahda cafwi ilaahay isagoo og buu ka aamusa qeybta tan waxaa la yidhahdaa waa qeybta tatawurka noloshu ka suurtagelyihi isbedbedelka noloshu waa qeybta uu ka suurtagelyihi waa qeybta laga yaabo makaanka iyo zamanka iyo waktiga la noolya inay taahiir ku leedahay qeybtaa waxaa laynoogu daayay inaynu inagu ka ijtihaadno inagoo aan khilaafaynin qawaacidda guud guuda dustoorigae kitaabka iyo sunnuhu sheegayaan inagoo aan khilaafaynin inaynu ballan iyo heshiis ka dhiganno mithaal dowladdu qaabka u okaanayso wax xadidan laynama siinin waxa layna siiyey siday u kala dambaynayso bes madaxweynuhu imse san u haynayaa ma life ba mayaa laga yaraynaya gobolladu say u dhisnaanayaan powerka see loo qeybsanaya baarlamaanka iyo qadaaga iyo judishariga iyo see loo kala saarsaaraya suu u qeybsanaanaya ah, madaxda tanfiidka iyo kuwan eh, shuruucda dejiya aan khilaafsanayn kitaabka iyo sunnaha iyo qadaagu say u kala saaraanayaan xuduudda qof walba yeelanaya inte u noqonay waxaasi waa waxaynu kaga heshiino waa manaqat ilcaf waa mithaal yani fi qadaaya siyaasa qadaayad kale waa lamid shirkaad dhaqaalaad samaynaysaa shirkada dhaqaale asliyan waxbaa shareecadu ogoshay xalaal iyo xaaraan la laydhaha inaad ka tallaabin maa cadaa dalik waa waxaynu kaga heshiino faa-iidada soo baxda saynu u qaybsanaynaa beersabkeynu yeelanaynaa cidda shaqaalihii maxay yeelanaysaa cidda hantiilihii muxuu yeelan waxaasoo dhami waa waxaynu kaga heshiino idan mandaqat alcafu cahdiga aynu dhigannabay ku xidhantay ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud dadka iimaanka laga helayow waxaa dhigataane contractis ah ee cuquuda heshiis ah heshiisyada fuliya baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala nabigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daawuud iyo keyrkiiba warinayaan abu hureyra uu soo saaray yani nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam almuslimuuna cala shuruudihim dadka muslimiinta ahi shardiga ay dhigtaan waxay ku heshiiyaan baa u go-an yacni cuquuddan aynu ka warramaynaa waa inaanu khilaafsanayn caqdigii koowaadaad ilaahay la gashay markaad laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah tidhahda caqdaad gashay contract baad saxeexda socankaa maaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu llah waa caqdi waa contract aad rabu samaawaati waalardi la gashay waa contract aad leedahay ilaahu rabbinimo iyo ilaahnimaan kuu ogolaya inaan kaa dambeeya awaamirtaada waa contract aad leedahay nebi maxamedna waxaan rumeeyey rasuulkaad soo diratay inuu yahay dhaqanka diinta iyo waxoo dhanna inaan isaga ka qaato haadaa waa caqdi cuquudda ka dambaysa aad gelaysaa ka hore waa inaanay khilaafin wixii dambe aad ku heshiinaysa aad dhiganaysaa waa inaanu caqdigaa hore khilaafsanayn ilahay markaa wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud manطiqada cafiga waxaa ka mida mihaal ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtlu sayda waantum xurum wman qatlahu minkum mutacamida fajazaءu mil ma qatla min الnacm yaxkumu bihi dawa cadlin baa ilaha yidhi minkum hadyan baaliga alkacba haddaad ugaarhsi samayso adigoo muxrima oo aan kaa mamnuuciyo oo kaa dhacdo waxaa lagaa ogol yahay wixii wax u dhigma inaad la timaado waxa u dhigma maxaa lagu garanayaa yaxkuma bihi dawaa cadlin baa ilah laba cadaaladu saaxiibo muslimiinta ka midi ah, waa wixii ay xukumaan waxaynu tilmaamaynaa wax kastoo aynu isku hayno markaa maraajic baynu u baahannahay maraajicda aynu u baahannahay kitaab iyo sunna ugu horeeyo oo ah caqdigaynu ilaahay la gallay waxaa kaloo raacaya wixii aynu dhiganno adigu magacaad doonto markaa u bixi ama waa dastuur dhe ama waa qaanuun dhe ama waa kan dhe laakiin shardi unbaa u yaalla ah inaanu khilaafin maxay kitaabka iyo sunnuhu waxay dhigayaan intaa kadib qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa maraajic baatil inay jirto waa sharcigu marna ictiraafayno aanay bannaanayno qofka mu'minkii inuu aqbalo kow waa axkaamta jaahiligae khilaafsan kitaabka iyo sunnuhu waxay dhigayaan waa inagii soo sheegnay afa xukma aljaahiliya bale qur-aanku wuxuu tilmaamayaa caqdigaad ilaahay la gashay inuu burayo alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaytaan an yudilahum dalaala baciida miyaanad arkayn baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala kuwan sheeganaya in iimaan laga helay ee sheeganaya inay kutubta alla soo dejiyay rumaysan yihiin haddana rabo baa ilahay yihi inay daaquudka ka xukum qaataan ilaahayna wuxuu faray inay ka gaaloobaan baa la markaynu masaladan tilmaamayna waxa weeyaan wadaad iyo wabiin waa u simannay masalada tan wadaadku wax dheeraada kuma leh ra-yi dheeraada kuma leh yahuudiya nasaara ilaahay wuxuu ku ceebeynayay wadaadadoodu inay war dheeraada inta iskala yimaadeen magaca ilaahay ku saxeexadeen dadkii ku raacayna ilahay wuxuu ku tilmaamay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah wاlmasiixa bna maryama wmaa umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida ilahay qur-aanku wuxuu inoogu sheegayaa wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlfaasiquun wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlظaalimuun cidda iyadoo garanaysa dhinac marta ama ka dhinac dejisa rabbigii axkaam iyo qawaaniin uu og yahay inay khilaafsantaha ilaahay kitaabkiisa si ka doorbida ee kan qaata inuu ku sifoobayo kufri iyo fisqi iyo dulmi inuu ku sifoobayo markaynu marjaca koowaad ka nimaado marjaca labaad waxaynu nihi waa wixii cuhuud aynu dhigannay soomaaliga dhaqankiisu waxa la dhigto qiimo iyo ixtiraam ma siiyo laakiin diintusaa ma qabto diintusaa ma qabto wax kasta oo heshiis oo aada gasho diintu waxay ku faraysaa inaad sidiisa u fuliso mar haddaan ilaahay macsidiisa ku jirin ha ahaado heshiiska dowladdu ay dhigato ha ahaato heshiiska shirkadda baacmushtarka ay dhigato ha ahaato heshiiska shaqaalanimo ee la dhigo adiga kuuma bannaana cidda aada shaqo la gashay contract aada la saxeexatay waa inaad fulisa waa diin gaal iyo muslim cidduu doonahaada cidaad contraga la gashay kontraaga aada gashay waxaa ku qoran inaad fulisaa diin ah waayo qofka muslimka ah uma banaana cuhuudda inuu baabi'iyo ama buriyo amhilo aan idin tuso dadku malaa tusaalayaasha ku fiican yihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dagaalkii badar u diyaar garoobaya oo gaaladii ay ishayaan oo markii hore aan dagaal ku soo talageli laakiin dagaalku dhexda ka qabsaday oo maantuu rag ugu jeclaa ugu rag badn uu ugu baahi badnaa inuu rag helo waayo tiro yaroo raga baa la socotay saddex boqol iyo dhowr iyo toban qof maantuu ku ducaysanaya lahaa ilaahay ow intan haddaad halaagta maanta dunida dib lagugu caabudi maayo ayaa waxaa dhacay laba saxaabi oo ka yimi soo hijroonaya xudayfa bnulyamaan iyo aabihiio wada socda ayay gaaladii dhexda ku qabteen ciidankii kala qabtay markaasaa la yidhi xaggaad ku socotaa waxay idhahdeen madiina yarib gaaladii waxay idhahdeen kuma socotaanee dagaalkaa rabtaan ina gashaano maxamed baa ku socotaan ciidankan kala ku biiraysaa kuma biirayna bay idhahdeen waxaan uu soconnaa madiina heshiisna la gala bay idhahdeen waydi sii deynaynaa bisharti inaanad ciidankaa ku biiraynin waa yeellay bay yidhaahdeen heshiis bay la galeen inaanay ciidanka nebi maxamed ku biirayn hadda inay madiine ku socdaana dabeetna waa la sii daayay labadii saxaabiy nebiga u yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo adna adigan dagaalka galayo waa kan annagana nimankii gaaleed dhexday nagu qabtay xadiisu saxiixu buu ku yaallaa dhexdaana lagu qabtay waxaana la yidhi heshiis nala gala inaydan ciidankan ku birin madiina ku socotaan heshiiskii baanu la galnay maxaanu yeelnaa bay idhahdeen markaa nabigay weydiinayaan gaalkaa warkiisii man idhahdeen war waxba kama jireen dagaalkaanu dhinaca ka gelayna ila waa kasoo baxsanayna un nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha calayhim aw natawakal allah iyaga ballankaan u oofinayaa buu nabigu yihi ilaahayna waan u gargaarsanayaa ordoo iska taga u fiirso qadiyadatan heshiis gaala ay la galeen oo ah inaanay ciidanka muslimiinta ku soo biirin ayuu nebi maxamed wuxuu leeyahy nafii lahum cahdahum ballankoodaan u fulinaya cuhuudiya mawaahiqda ama gaal la gal ama muslim la gal ama dowlad la gal ama shirkad la gal mar haddaanay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga khilaafsanayn waxaa kugu qasab ah inaad fuliso mithaal kale aan idin siiyey sulxulxudaybiya baynu xalay ka warramaynay heshiiskii xudaybiye ka dhacay heshiiskaa bunuuddii uu nebigu saxeexay ee galay waxaa ka mid ahaa muslimka gaalada ka soo baxsada hadday reerahoodii soo dalbadaan oo ka daba yimaadaan in loo celiyo waa muslim laakiin heshiis nebigu ku galay in la celiyo muslimka laakiin ridoobo xagga gaalada qabta inaan la soo celin bunuuddii heshiiskuu ka mid ahaa waxaa dhacay nin saxaabiyo dadkii ku dhibanaa makaabaa soo baxsaday heshiiskii waa la kala saxido la kala teg maka iyo madiina la kala joogaa saxaabigii soo baxsaday abdibasiir baa la yidhahda wuxuu yimi magaalada madiina qurayshi laba nin bay kasoo daba dirtay nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ballan baynu galla ninkaana reerkoodii ma soo fasixine wuu soo baxsaday waxaanu rabnaa in naloo soo celiyo abibasiir buu nabigu u yeedhay kaalay buu ku yidhi wuxuu sheegay nimankan inuu ballan la galay oradoo raac buu yihi maka ku noqo abibasiir diin buu rumaysay nabi maxamed buu nebinimo u rumaysay wuxuu usoo baxsanayayba waa nabi maxamed inuu raaco awaamirta nabi maxamed ma diidi kara calayhi salaatu wasalaam waxaa oh, la yidhi gaaladan dib u raac heshiiskaas sidaa dhigaya buu nabigu leeyay isagoo heshiisku gaalka la galay oofinaya ayuu wuxuu hi noqo ku noqo maka raac nimanka wuu raacay nebigu ballankii oofi isagu meel dhexe markii la marayay ayin baa labadii nin layska wada sheekaysto waa dee nimankina waxaa kaana inuu si dhaba ula socdo usoo raacay waa la iska sheek sheekaysta mid buu ku yidhi wan seeftaadu qurux badanah markaasuu yihi weliba waa seef aad u fiican oo rag iga dheecisay balitus buu ku yidhi wuu u dhiibay seeftii buu gal ka saaray madaxuu ka jaray kii kala cararay kii kaleu soo eriyay isagoo midna dilay midna eriyayuu madiina dib u soo galay wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisi adigu ballankaagii oo oofisi anna ilaahay nimankii iga soo furay midna waan dilay dee kana waa iga soo baxsaday dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi hog baa kuu sugnaaday kali waa dagaal ooga ee armu muu hela buu nebigu leeyay cid u gargaarta wuxuu fahmay hadday nimankii soo noqdaan haddana cid kala timaado inuu celin doono dabeetana madiinaba uu iskaga baxay meel dhexo halkaasiyuu iska degay keligii marka dowladdii islaamiga ahayd iyo xuduuddeedii ka bax qoladii gaale kale kuma noqon meel cidlaabuu degay muslimiintii kale wixii soo baxsadaa markaa ah. xagga madiine ma qabtaane abu basiir bay u yimaadaan abu basiir meeshiibuu jabhadu xoogaa ayaa ku urursaday laba saddex boqol oo nin gaadhay dabeetana wuxuu dagaal ku qaadayba quraysh safaradoodii ku socday shaam ayaa dhib ku noqotay quraysh markii dambe dib bay u xisaabtameno waxay yidhaahdeen war bandigan heshiiska ku jira faa-iide kuma qabna aan burino nabiga u yimaadeen waxay dhaheen bandigii caynkaa ahaa waxaan ogollay in laga noqdo oo ciddii muslimee naga soo baxsata ha soo celina kooxdaas dhaqaalahoodii dhibta ku haysa si ay uga maarmaan waa ka aqbalay nabigu calayh isalaatu wasalaam abubasiir iyo ciidamadiisii baa war loo diray waxaa la yidhi heshiiskaasaa la galay madiina waa iman kartaan abubasiir intii aanu nebiga u iman buu xanuunsaday wuu dhintay abujandalkii hore ee uu nebigu celiyey ee ciidan la mid ah ayaa markii dambe madiine yimid maxaan uga jeedaa heshiis uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam gaalo oo weliba dhib ku ah muslimiinta marka kan ayuu maadaama uu heshiiskaasi saxeexay nebigu uu aqbalay inuu sidiisa u fuliyo maxaad u malaynaysaa heshiis muslimiini dhexdooda ka gashay diinta muslimku isu yimaado uu wax ku heshiiyo ha noqoto siday wax u qaybsanayaan ha noqoto siday madax u kala noqonayaan ha noqoto siday u kala saraynayaan haddii wax lagu heshiiyo hadday islaamnimadu dhab tahay waxa qasaba in la raaco mar haddaanu sharciga khilaafsanayn wax kasta oo dadku dejisto markaa oo nidaam ku saabsan oo aan ka hor imanaynin kitaabkiiyo sunnadu wixi ay dhigayaan waxay ka mid yihiin maraajicda dadku markay isqabtaan la ysula noqonayo la fulinayo idan waxaynu leenahay masalada taxkiimku saddex shay bay u baahantahy waxay u baahantahy almaraajic alqadaa'iya war haddaynu isqabanno maxaynu u noqonnaa waxay kaloo u baahantahy alqudaat aw ilmuxakamiin iyo sifaatkooda in la garto dadka marka la isqabto la ysula imanaya waxaan dadka ku xukumaya waxay kaloo u baahan tahay ijraa-aadka xukunku uu marayo saddexdaa shay haddii la helo waxa fudud dadka in la kala saaro wax kastoo laysku qabto haddii labadii hore lagu guulaysan waayo oo dadku intaanay maxkamadba tegin inay iscafiyaan haddii lagu guulaysan waayo haddii lagu guulaysan waayo dadku inay gorgortamaan oo xiwaar galaan oo negotiation uu dhaco dabeetana wax lagu heshiiyo o islaax uu dhaco haddii lagu heshii waayo qodobka saddexaad waxa weeyaan dadku inay garramaan oo gar lagu kala baxo gartaa lagu kala baxaya dadka qaadaya qadaaga macnihiisuba waxa weeyaan waa in khusuumada meelay ku gabagabowdo loo yeelo dadku inuu weligiisa sudhnaado maaha macquul weligiina inuu ishaystaa macquul maaha waa inay meelay ku gabagabowdo yeesho idan alqadaء wataxkiim macnaha laga leeyayba waxa weeyaan qaطcu الnisaaci bayna alkhusuumi biاlaxkaam الsharciya aw alfaslu bayna الnaasi fi اlkhusuumaat xasma litadaaci waqaطca lلnisaaci biاlaxkaam الsharciya almutalaqaati min alkitaabi wasunna dadka in murankooda iyo warkooda la gooyo oo nisaacu uu hadho cidda wax xukumaysa marka ee dadka kala saaraysa awalan waxaa laga rabaa inuu cadaalad ku sifoobo wa idaa xakamtum bayna annaasi faxkumuu bilcadli baa ilaahay tilmaamaya cadaaladin wax lagu xukumo qofka wax kala xukumaya waa inuu noqdaa saaxibu cadaala qof alla ka cabsi marka koowaad uu ku sugan yahay laba waa inuu noqdaa qof cilmi leh odayaan diinna garanayn sharcina garanayn waxba garanayn la ydhaha dadka laakin xukun ma banaana walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qudaatu waa saddex dadka uu xukumaaba waa saddex laba waa ahlu naar buu nabigu yihi midina waa ahlu janna dadka dadka kala saara laba ahlu naar midna waa ahlu janna labada ahlu naarkii waa kee mid garanaya wixii dadka u yaalay ee kitaab iyo sunno ahaa ama heshiis ahay ay galeen garanaya laakiin can camdin uga weecday oo wax kale ku xukumay ama laaluusha qaato ama ha eexdo ama qaraabanimo ha eega ama wuxuu doono ha eege meel kaleu dardarsiiyey isagoo garanaya kaasi waa ahlu naar buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ahlu naara buu nabigu yihi kiinu inuu wax xukumo uun isaga banbaxay isagoo waxba garanaynin ama ha asiibo ama sax ha noqdo ama qalad ha noqdo wuxuu xukumo waxba kama jiraan waayo ku balkeediyo ku day ma aha wax dadka lagu kala saaro dadka can cilmin wa macrifa waa in lagu kala saaro aqoon waa in lagu xukuma la kala saaro xeerbeegti baanu nahoo saasaanu garanay socon mayso xataa haddaad xaqa asiibto ahlu naar baata nebigu markaa wuxuu leeyahay ninkaas ka cumaamatay hele dadkaa u garnaqaya ama qaadiibnimada iska qaatay isagoo aan wax garanaynin iyo kaa eexanaya labadaas oo ahlu naar iyo ahlu janno ah ninka aqoonna leh cadaaladna leh kaas ahlu janna aqoon buu leeyahay oo waxaanuu rabo inuu wax ku kala xukumo wuu garanaya haaniyan cadaalad iyo alla ka cabsi buu leeyo xaqa ayuu ku kala xukumaya qodobka markaan soo dhaafo shuruud badan oo kale ay culammadu tilmaamaan lakiin waa iska soo koobaya ijraa-aat baa la mariyaa ijraa'aatku waa maxay waa nidaam ilqadaaga qofka markaad wax la xukumayo waa inuu qaab maraa qaabkaa haddii la mariyo waxaa loogu talagalay inuu noqdo waxa dadka kale reebaya laakiin qaabku mar kasta xaqiiqada ma sheegaa maya mararbay bay qarsoonnaataa qadaagu markaa dadku kala gooyaaye wax ma xalaaleeyo waxna ma xaaraantinimeeyo si aada u fahamtaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu yimi wuxuu ku yidhi waryaadheen waxaa laga yaabaa buu yidhi inay kay timaadaan walacalla bacdukum alxanu min bacdin buu nabigu yidhi waxaana la arkaa badhkiin barhka kale inuu ka aftahamaysan yahay ama ka doodyahansan yahay ama xaqa ka sheegan og yahay oo aan wax u xukumo buu nebigu yidhi ee ninkaan wax u xukumo aanu lahaynoo ogow gobol naareed baan kuu jaraya kuuma xalaaloobayso yani maxaan uga jeedaa xaq aanaad lahayn baad qaadi muslima ula tagtay xaakim kitaab iyo sunno wax ku xukumayaad ula tagtay laakiin ijraa-aadkii markii lagu mariyey waxba waa lagugu waayay matalan markhaataa la waayey waraaqa iyo waxbaran baa la waayey adiga iqraar baa lagaa waayey aakhir waxay ku gabagabowday in lagu dhaariyo weliya bilo beena baad xagaf kaga siisay gunta ka jartay qaadigu wuxuu xaqu leeyahy markaa inu idhaha ninkan waxba lagu male ad ka socota ijraa'aadkii waa lagu mariyey laakiin miyay sax tahay xoolahaa aad qaadatay miyuu xalaaloobayaan maya laba milyan oo xaakim hadday kuu xukumaan gobol naareed buu kuu jaray laakiin dee dadka waa in la kala reebaa meeshu weligeed in laysu sudhnaado qadaagu maaha qadaagu cadaaladda wuu ku dadaalaa laakiin mar kasta xaqa ma asiibo ijraa'aat qadaa'iya baa lagu marinaya ijraa'aatka qadaa'iga waxaa laga yaabaa inaad afgaabato oo waxaagii looyar shaydaani ku helo waxaagii lagu dhinac mariyo laakiin mar hadduu xukunku dhaco rafcaan iyo waxaad qaadato mooyaane waa siduu u dhacay laakiin muslimka waxaa loo sheegaa waad og tahay adigiyo ilaahay waa is ogtiin waxaanad lahayn haddaad qaadato wuxuu doono waxaasi ha noqdo mansab siyaasiya ha noqdo maal ha noqdo dhul ha noqdo wuxuu doono ha noqdo waxaanad xaq u lahayn aad ogtahay inaad xaq u lahayn baad qaadatay gobol naareen baa laguu jaray walow labaatan qaadi ha kuu xukumaaneh maxkamadda waxba ma xalaalayso xukmi alqadaa macnihiisu waxa weeyaan khusuumada inuu gebagabeeyo dood iyo muranka inuu jaro laakiin ijraa-aat baa laga rabaa inuu mariyo qaab baa laga rabaa inuu mariyo oo ah inuu isku dayo dadka inuu cadaalad sameeyo hadalka inuu si fiican ugu qaybiyo isku si ula dhaqmo doodooda isku si u dhegaysto markhaatiyadooda isku si u dhegaysto yacni si siman inuu qadaaga u fuliyo la rabo inuu isagu si fiican wax u dhegaysto hadduu qudaad kale iyo cid kale la tashanaya la tashado cidkii kale uu ra'yi weydiin karo weydiiyo masaladu hadday baxdi badan oo kale u baahan tahay uu baadho laakiin markuu dadaal dhammeeyo wixii uu xukumaa way fulayaan ama adiga wax laguu xukumay xaakimka warkiisu xalaal iyo xaaraantoona kaba dhigee adigii ilaahay siaa isku ogeydeen oo quraan dhici karta ayuha alikhwa waxaan kusoo koobaya marka laabud inay jirto dadku waxay ku kala baxaan haddii labadii ariiqa hore la waayo ariiqan baa ugu dambeeya ariiqani wuxuu ku salaysan yahay wax kasta oo aynu isku qabannay waa inay maraajic yeeshaan ilaahay qur-aanka wuxuu inagu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ugu yaryar ee mathalan ku saabsiisan deynta la kala qaato deynta la kala qaato ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ha ka daalina inaad qortaan waxaa kala qaadanaysaa yani wasiqa inaad u samayso wax la hubo inuu noqdo oo wixii la kala qaatay wax qoran inuu soo baxo dee maxaad u umalaynaysaa wax ummad ka dhexeeya marka haddii wixii yaraaye la kala qaatay la leeyahy yaan laga daalin in la qoro walaa tasamu an taktub ayaa ilahay ku tilmaamay dayntii yaray in la qoro ummaddu marka wax qoran waa inay lahaato ay ku kala baxdo waxa ay qoratay ee qoranina waa inay wax laga dhambashay oo aan ka hor imanay noqdaan wixii dadku aaminsanaa ee ah kitaab iyo sunnihii waxyigii la aaminsanaa waxaa la qortayna waa in lagu dhaqmaa lagu kala baxaa cidda gar qaadaysa waa inay noqotaa cid qadaaga u cuntanta oo sifaatkii qaadinimo leh xataa walow qaadi sharciyan ayuu noqonayna qaadi sharciya maxaan uga jeedaa shareecadu waxay taqaanaa wax la yidhahdaa xakam ama taxkiim labadeena isqabanay shirkad baynu wada lahayn arrimo dhaqaaleen isku qabanay qasab maaha markasta inaynu qaadiga tagno waynu u tegi karnaa qanuun yahano ama aqoon-yahano sharikaadka iyo dhaqankooda yaqaano inoo garnaqa laakiin wuxuunbaa shardiya inay macrifadana leeyihiin cadaaladna samaynayaan kitaab sunnana inagu kala saaraan waxay inagu xukumaan ma la fulinaya mise la fulin maayo waa masala qada culamaai ilfiqi ay ku murmaan oo qolana waxay leedahay ma taxkiimku ma min baabi lwakaala ah mise waa min baabi lwilaaya waxaa ila xoog badan inuu min baabi lwilaaya yahay in la fuliyo waayo can canridaadaa ugu dhiibtay waxaan kusoo koobayaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa xasada ila fitnayn wax laysku xaasidoo laysku jantaa ma jiraan laba mooyaane yacni laba shay bay shareecadu ogoshay inaad jamatid ilaahoy aadna saasoo kale kaa dhigaad tidhaahdid waa labadee xadiisku saxiixaynkii keyrkoodba waa ku yaalla rajulu aataahu allahu maala fasalatahu calaa halakatih fi lxaq nin ilaahay xoolo siiyey oo dabeetana dadkii xaqa ulahaa ku saydhsaydhiyey oo ku bixiyey inaad jamatidoo oo tidhaahdo ilaahay hadduu aana xoolaysiiyo hebeloo kalaa noqonaya sidaa hebel u qaybinaya dadka xaqa u siinayo ayaan u bixinaya waa bannaanta iyobaa rabbi nabigu leeya calayh isalaatu wasalaam wa aakhar aataahu allahu alxikma huwa yaqdi biha wa yacmalu biha iyo mid ilaahay xikmad iyo cilmi siiyey oo dadka ku kala xukumaya oo ku dhaqmaya wax la janto oo la niyeeyo inay yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya cagsigeedana wuxuu nebigu inoo tilmaamay in ahlu naar lagu noqonayo haddaad u hanqal taagto oo wax ku xukuntid adigoo aan u cuntamin shareecada islaamigii marka masalat alqadaa wataxkiim masale madax bannaan bay ka dhigtay si madax bannaanna ummaddu ay ugu kala xukunto dadka u xukumayaana dadka sifaadkaa leh haddii aynu markaa diinteenna raacno inagoo aqoon u leh mushkilad baa jirta dadka soomaaliyeed qeybo ka mid a haysato ah guud ahaan kitaabkiiyo sunnaad dad ku dhawaaqayaa jira laakiin say u tatbiiqin lahaayeen aan garanaynin laakiin cumuuman ummad muslimaynu nahay qadaayaadkeennii dunida dadkii ku noolaayo dhan waa wareerinay soomaali burburkii iyo dhibtii ku dhacday aakhiru masjid fi lcaalam baan tegay nin soomaaliyeed baa imaamka ah christchurch new zealand labada gasiiradoodta dambe magaalada ugu dambeysa north bolkan tegay halkaan cadceedu ka dhicin romsiya gagaarkeeda nin soomaaliyada masaajid tukanayaan ugu tegay min halka ay waqooyi ugu dambaysa ilaa iyo koonfur halka ugu dambaysay taxantay soomaaliya min china ilaa vancouver bay taxantay vancouver baan tegay nima soomaaliyada ah ima masaajidda tukanayaan ugu tegay yacni min halkaa ilaa halkaa maxayna geeyey waxayna geeyey waxaynu garan weynay mushkiladeena si aynu xalilno xal waxaynu bidnay imaa inaynu qaadanno ariiqi lquwa xukmu lgaabi wannaab inaynu qaadanno waynu isku dayna inaynu xoog isku muquunino waa weyne waa ismuquunin kari weyne reer madhayna ma jiro soomaaliyeed reer intuu degi jiray la dhaafiyeyna ma jire waa joogaa wuxuunbaynu kala badsannay intaynu aakhiro u dirnay soomaaligu wuxuu leeya reer hebel baanu waa reer hebel waa jebinay wuxuu qabtoo kale ma jiro reerkoodana labaatan baa ka dhintay reerka kalena boqol baa ka dhintay boqol iyo labaatan baa aakhiro loo diray waxaynu kala badsanay intaynu isdhaafinay uun laakiin reer walba halkiisii buu weli taagany waxaynu raadinay alistiqwa bilkhaarij ciidamo gaaleed iyo dad gaaleed iyo cid kale inaynu isku xoog badino oo kolba qabiil reer keeno inuu reeraha kale ka xoog bato una tilisa oo yidhaha gaalka iyaga hala daayo waxaynu isku daynay inaynu heshiino laakiin waxaynu isku daynay inaynan dhaqankeena iyo culturekeenna iyo diinteena iyo waxayna ku heshiinine in cid dabadeed inoo taliso aynu ku heshiino shirbaa meel heblo lagu qabtay shirbaa meel heblo loo qabtay mid kalea meel heblo loo qabtay mid kalea meel heblo all this waa nonsense wax ka soo baxayna ma jiraan haddaynu rabno soomaaliya inay heshiiso ayan kaanat laba tuulo wada jooga ha noqdaan ama dad wax ka badan wada haysta ha noqdaan hadaynu rabno inaynu heshiino waa inaynu aqbalnaa innagaa wax inaga dhexeeyaan inaynu wada hadalno waa inaynu aqbalnaa inaynu inagu keenna ku kala baxno uma baahnin laa carab walaa united nation walaa dowlado jaara walaa dowlado fog walaa dowlado dhow waxaynu u baahana inaynu inagu heshiino inaynu heshiinna waxay u baahan tahay inaynu raacno un usluubka bini aadamku uu heshiiyo oo ah kaa kitaabkiiyo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegayo oo ah inaynu iscafii karno oo ah inaynu negotiation samayno isu gorgortanno isu dabacno wax isu dheedno oo ah waxaynu u taag weyno inaynu kala xukumanno waxaynuu taag weyno inaynan united nation iyo mujtamac duwal iyo n g o iyo dowlado jaar iyo dowlado shisheeye iyo ciidamo gaaleetoon aynan u yeedhin aynu tijaabinno inaynu min baabi taxkiim ku kala baxno ariiqani wuu fududyahay haddii la marayo meel meesha inta yara nabadi ka jirtana waxaad moodaa wax ka mida inay isticmaaleen waxaan leenahay markaa waxaynu u baahannahay in caqligu soo dego aynu dib u fakarno waa risaala aan qof kasta oo soomaaliyeed u dhiibayo cid gaara kuma socoto waayo nin khubaradan ka mida yidhaahdaan dadka heshiisiinta iyo in laysu dhirandhiriyo baa soomaaliya ay keeneen dabeetana wuxuu u socday eh, inuu dad bal waxu sharxo sida loo heshiiyo iyo mushkilaadkii dunida ugu waaweyn siiralaanku ka warramiyo mushkiladooda inuu yahay ninkii caqliga ka dambeeyey ahaayee isu keenay bal sida bini aadamka loo heshiisiiyo nin baa su-aal weydiiye wuxuu yihi waxanaad na si yari sharxday oo dhami waa groubs yar oo tirsan laba saddex ishaya oo la heshiisiiyo ummad qof qof isu haysata buu ku yidhi see loo heshiisiyaa mataqaanaa u aamusay waayo dad kala dambeeya haddaad aragto si umaad u heshiisiin laakiin dad aan wax isku xidhaba aanay jirin ilaa qabiil baan isku xidhin walaa waxba isku xidhin walaa waxba isku xidhin ayuha alikhwa soomaali halkan caaway hor fadhidaye lamida waa risaale aan u baahanay inaynu iswada gaadhsiino haddaynu rabno inaynu mustaqbal yeelan karno dad jiri kara aan noqono sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin